bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximahu llahu tacaala baabu karaahati اnnowmi min gayri dikri illahi tacaala in la seexdo nicidda la nacay cadaynteediibuu u baab yahay min geyri dikri illaahi tacaalaa ilaahay dikrigiisa la-aantiis lagu seexdo yacnii qofka inuu seexdo isagoon ilaahay xusin oo aan dikrigii adkaartii nowmka iyo aan akhrisanin adkaaru nowm adkaartii hurdada isagoon akhrisanin inuu iska seexdo nicidda la nacay cadaynteediibuu u baab yahay oo arrintaa inay karaaha ku jirto rawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin jayidi can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi man qacada qofkii fariisto maqcadan fadhi meel makaanu fadhi lam yadkur illaaha tacaalaa al aan xusin fiihi meeshaas aan ilaahay ku xusin kaanat calayhi korkiisa waxaa ahaanaysa min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaanaysa tiratun raacasho kaanat tiratun raacasho ayaa calayhi qofkaa korkiisa ahaanayso min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay atiratu waxaa weyaan tabica maxaa u sameeye weysay aa la yani waa loo qabsanayaa waa la weydiinayaa maxaa sidaas maxaa ilaahay u xusi weysay meeshaas ayb macno kalena tirada waa lagu fasiray waxaa lagu fasiray nadaame iyo shallay ayaa u sugnaanayso oo isagiibaa shallaynaya shallayduna waa ciqaab iyada laftirkeeda waman itajaca qofkii jiifsado madjacan jiif laa yadkuru llaha tacaala fiihi aan ilaahay uunan ku xusaynin meesha dhexdeeda uu seexanayo kaanat tiratun raacasho ayaa min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaataa caleyhi korkiisa ah korkiisa ahaanayso ayb ayb marka qofku inuu qalbiga iyo lisaanka iyo carabka iyo alla uu ku xusaa la rabaa marka haddii saddexdaasba laga waayo carabkii iyo qalbigii iyo jirkii uu ilaahay ka xusi waayo qofkaasna waa loo raacanayaa meeshaas wax uu ku sameeyey meeshaa yani arintaas ka tegista uu ka tegay darteed qultu atiratu bikasri taa-i weyaan ta-doo da lahoos dhiga almuhanaati la laba dhibiceeyey fowq kor laga laba dhibiceeyey wa takfiifi raa-i bitakfiifi raa-i waa ra-da oo la fududeeyo wa macnaahu naqsun weeyaan naqsi waqiila tabicatuna waa la yiri ayb marka adoo marka meel seexanayo inaadan ilaahay xusin oo adkaarti aadan la imaanin oodan akhrisanin waxay kuu keenaysaa marka shallaydaas iyo in lagu xag alle lagaga raacdo baabu maa yaquulu ida istayqada min alleyli wa araada annowma bacdah baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu qofka uu dhahayay ida stayqada haddii uu kasoo tooso hadduu soo tooso fi lleyli habeenka dhexdiisa wa araada uu doono annowma hurdo bacdahu soo toosidaa ka bacdi qofkii intuu soo tooso habeenkii haddana inuu hurdo ku laabta rabo muxuu dhahayaana iclam ogow buyin ana almustayqida midka soo toosaya bileyli habeenkii soo toosaya calaa darbeyni laba nooc korkooda ayuu ahaaday axaduhumaa labada nooc midkood man laa yanaamu bacdahu man qof waayo laa yanaamu aan seexanaynin bacdahu soo toosidaa kadib waqad qadamnaa waanu soo hormarinay fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa adkaarahu ayaan kusoo sheegnay adkaartiisa ee kaas adkaartiisa marka waan kasoo hadalnay buu leeyahay awalulkitaab baan kusoo marnay qofkii intuu habeenkii soo tooso inuu hurdo ku noqdo aan rabin ninkii laakiin intuu soo tooso inuu ku laabta rabo wathaani kan labaad man yuriidu qof doonaya annowma hurdo bacdahu istiiqaadkaas iyo soo toosidaa ka bacdi fahada kaani yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa an yadkura allaha tacaala inuu alla xuso ilaa an yaqlibahu nowm ilaa ay hurdada ka adkaato wajaa fiihi adkaarun kahiiratun baana ku timid ninkii habeen dhexdiisa saqdhacinta soo tooso hurdo inuu ku laabta rabo ilaahay ha iska xuso ilaa ay hurdada ka timaado adkaar baana ku timid buu yiri famin dalika adkaarta waxaa kamida ah maa taqadama wixii soo hormaray fi darbi alawali nooca hore wixii kusoo hormaray min dalika waxaa kamid a ah kaagaasna maa raweynaahu <clears throat> fi saxiixi lbukhaariyi can cibaadata bni saamit radia allahu canhu can nabiyi sal allahu alayh ali wasalam qaal nabigu sal allahu alayh ali wasalam waxa uu yiri man tacaara min alleyli <clears throat> qofkii habeenkii soo tooso faqaala yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir walxamdu lilah wasubxaana allah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah huma qaala yidhaahdo allaahuma qfir lii ilaahu i dembi dhaaf ow daca ama duceyso ustujiiba waa la ajiibayaa fa in tawada-a haddii uu weyse qaato wasallaa uu tukadana qubilat salaatuhu salaadiisa waa la aqbalaya haddii uu soo weyse qaato ee uu tukadana salaadiisa waa la aqbalayaa haakadaa dabadnaahu saas ayaan dabdinay fii asli samaacina almuxaqaq maqlitaankeenii saxiixulbukhaariga aan maqalnay muxaqaqa ahay sidaas ayaan ku dabdinay wa fi nusakhi almuctamadati nusqooyinka la cuskadana min albukhaariyi min saxiixi albukhaariyi wasaqada qowlu baa dhacay walaa ilaaha ila allah qabla wallaahu akbar horteed ah way dhacday taas <clears throat> fii kathiirin in badan oo min anusakhi nusqooyinka kamid ay ka dhacday walam yadkurhu lxumeydiyuna ma sheegin aydan noqoda fi ljamci beyna saxiixayn aljamcu beyna asaxiixayn ma uuna ku sheegin isagana wahabata hada lafdu lafdigan baa sugnaaday fii riwaayati tirmidiyi wageyrihi buu ku sugnaaday wasaqada fii riwaayati abi daawuudna waa ka dhacay wa qowluhu ikfir lii aw dacaana huwa shakun weeyaan min alwaliid ibni muslim ka yimid xaggiisa axad iruwaati wahuwa shaykhu shuyuukhi lbukhaariyi waayo abi daawuuda watirmidiyi wageyrihim fi hada alxadiid bukhaari abu daawuud iyo tirmidi sheekhooda shuyuuqdooda ayuu sheekh u yahay xadiidkan dhexdiisa waqowluhu sala allahu alayh wali wasalam tacaara huwa bitashdiidi raa'i waa ra oo la shido wa macnaahu istayqada toosayba soo toosay xadiidka marka waxaa ku cad qofkii soo toosay inuu adkaartan la imaanayo salaadna uu tukanayo oo dikriga uu u fadli badan yahay inuu la yimaado ilaa hurda ay ka timaado ilaaha iska xuso hadday hurda ka timaadana ha iska seexdo waraweynaa fii sunani abi daawuuda biisnaadin ayaanu ku warinay lam yudacifhu ounan daciifinin abu daawuud can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal l ly slama nebigu kaana wuxuu ahaa ida stayqada min alleyli aduu habeenkii toosaayo qaala wuxuu dhahaya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga ma maahan subxaanaka allaahumma waan ku nasahayaa yaa allahu allow astaqfiruka lidenbii dembigaygan kaa dembi dhaaf weydiisanayaa wa as'aluka raxmataka naxariistaadan ku weydiisanayaa allaahuma zidnii cilman ilaahu cilmi ii kordhi walaa tusiiq qalbii qalbigaygan ha eelin oo ha qalloocin bacda id hadaytanii markaad ihanuunisa kadib wahablii ilaahu ii hibay min ladunka xaggaaga raxmatan naxariis igaga hibay innaka anta alwahaab adiga waxaad tahay mid hibeyn badan oo dadka khayrka u hibeeyo ayb meeshaa marka iyadana waxaa ku jira qofka hadduu soo tooso adkaar oo ou akhrinayo warawaynaa fii kitaabi ibni sunniyi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana tacni rasuul allahi bay ujeedaayey sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa tacaara haddii uu soo tooso min alleyli habeenkii qaala wuxuu dhahayay laa ilaaha ila allah alwaaxidu alqahaar rabu samaawaati waalardi wamaa beynahuma alcasiizu algafaar sidaa ayuu dhahayay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu allah mooyaane alwaaxidu allihii keliga ahaa alqahaaru addoomadiisa qasbaya oo sida isagu uu rabo ay soconaysay rabu samaawaati waalardi samaawaat rabbigoodii ahaa dhulka rabbigiisii ahaa wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxayso alcasiizu ahaa addoommadiisa ka adkaa alghafaaru dembi dhaafid badnaa warawaynaa fiihi fii kitaabi ibni sunniyi dhexdiisa waxaanu ku warinay biisnaadin daciifin isnaad daciifa aanu ugu warinay can abi hurayrata radia allahu canhu annahu samica rasuula allahi sal slam yaquul nebigoo dhahaya ayuu maqlay idaa araada allahu casa wajalla allah haddii uu doono ila alcabdi lmuslimi addoonkii muslimka ahaa warawaynaa fi kitaabi bni sunniy warawaynaa fiihi biisnaadin daciifin can abi hurayrata radia allahu canhu annahu samica rasuula allahi sal l slam yaquul idaa radda allaahu caza wajalla ilaahay haddii uu usoo celiyo ila alcabdi addoonka almuslimi muslimka ahaa nafsahu nafsadiisa uu usoo celiyo min alleyli habeenkii xaggeeda uu igaga soo celiyo fasabaxahu ou ilaahay nasaho addoonkaasi wastakfarahu ou dembi dhaaf dalbo wa dacaahu ou baryo ilaahay taqabala minhu waa ka aqbalaa alle ayb marka addoonka muslimka haddii alla nafsadiisii uu usoo celiyey ee uu tasbiixsado istikfaar la yimaado alla baryo taqabala minhu ilaahay waa ka aqbalaa ayb meeshaa marka ibnu xajar nataa'ij ulafkaarka wuxuu ku yidhi xadiidun gariibun wa asluhu ayb xadiidku waa gariib laakiin asalkiisu waa saxiix buu yihi warawaynaa fi kitaabi اtirmidiyi wbni maajah wbni suniyi biisnaadi jayidi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa qaama axadukum midkiin haddii uu soo tooso can firaashihi firaashkiisa uu kasoo tooso gogashiisa min alleyli habeenkiina ah huma caada ilayhi oo u laabto falyanfudhu ha jafo bisanifati isaarihi macawistiisa darafteeda ama bidaakhilati isaarihi macawistiisa gudaheeda ha ku jafo halaaa maraatin saddex jeer fa inahu laa yadrii ma oga isaga maa khalafahu waxa u dib maray caleyhi isaga korkiisa u dib maray waxa u dib maray ma oga oo ugaga dambeeyey faida dajaca haddii u jiifto faliiqul ha yiraahdo bismika allaahuma wadactu janbii ilaahu magacaaga kaalmihiisa ayaan dhinacayga dhulka ku dhigay ayb wabika arfacuuhu adiga kaalmahaaga ayaan kor ugu soo qaadaya in amsakta nafsii nafsadeeda haddaad ceshato farxamhaa ilaahu u naxariiso wain radatahaa haddaad soo celisidna faxfadhaa ilaahu ilaali bimaa kii ku dhowr oo ku ilaali taxfadu bihi aada ku dhowrtid ood ku dhowraysid cibaadaka asaalixiin adoomadaada susuuban qaala tirmidiyu xadiidun xasan qaala ahlu lugati sanifatu lizaar bikasri nuun jaanibhu dhinaciisaba alladii dhinaca oo laa hudba fiihi faraqyo aynan u sugnaanin wa qiila jaanibuhu dhinaciisa aya jaanibin kaan dhinac walbo ay ahaatana waa layiri waaya warawaynaa fi muwaطa'i limaami malikin raximahu llah fi baabi اdducaa aakhira kitaabi الصalaaة can malikin anahu balagahu waxaa soo gaaray can abidardaa radia allaahu canhu annahu kaana yaquumu min jawfi lleyli abudardaa inuu toosi jiray habeen barkii habeenkii inuu kici jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray naamat ilcuyuunu indhihii waa hurdeen waqaarat innujuumu xidigihiina waa dhaceen wa anta adiguna xayun ayaa tahay mid nool qayuumun addoomaha dhammaantood iyo makhluuqa oo dhan baahidooda allihii u taagnaa baa tahay isagana isu taaganoo cida u baahan yahay aan jirin ayb abudardaa sidaanu dhihi jira marka indhihii dadkii waa hurdeen oo dadkii waa jiifaan badankood waqaarat innujuum xidigihiina way baaba-een oo way yacnii way dhaceen adiguna ma dhacdid ma baaba-did indhahaagu ma hurdaan alla nool oo waxaa tahay makhluuqa xaajaadkooda u taagan ibnu xajar nataajul afkaarka wuxuu ku yidhi lam aqif calaa waslihi xadiidkan wax wasliyey ma aanan dul istaagin ayb walaa asnadahu bnu cabdilbar maca tatabucihi lidalika ibnu cabdilbarna xadiidkan ma isnaadinin oo yacni isagoo mawsuula ma uunan keenin isagoo weliba aada u tatabuco ayb ayb marka wuu la yimid kabacdi iyadoo uh, uh, min wajhin aakhara min xadiidi anas ayuu keenay siyaaq marka intan ka badan ayb qultu macnaa kaarad karubatu ahay way dhacday meeshaa marka uh, tan qofku markuu soo tooso habeenkii sidaan inuu yidhaahdo ayuu u keensaday baabu maa yaquulu idaa qaliqa fii firaashihi falam yanam baabu bayaani maakii cadayntiisiiba u baab yahay yaquulu ou dhahayay ou dhahayo idaa qaliqa haddii uu soo argagaxo fii firaashihi gogashiisa uu ku argagaxo falam yanam uunan seexanin haddii qofka uu seexo waayo cabsi iyo argagax iyo waxaas ay qabtaan ayb muxuu akrinayaa rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can zayd bni haabitin radia allahu canhu qaal shakowtu ilaa rasuuli illahi sal ly salam nebiga ayaan u cawday xaggiisa araqan asaabanii ayb araqan soo jeed yani asaabanii i asiibay yaa nebiga uga cawday rasuulka ilaahi soo jeed baa i asiibay baa dheh ayb faqaala waxa uu yihi qul waxaad tidhaahdaa allaahumma ya allaahu allow gaarat innujuumu xidigihii way dhaceen wahada-at ilcuyuunu indhihiina way degeen waa seexdeen wa anta adiguna xayun qayuumun ayaa tahay laa ta'khuduka kuma qabato sinatun gamaanyo walaa nowmun hurdana kuma qabato yaa xayu yaa qayuum allahan xayigayaa xayu yaa qayuum ahdi leylii ilaahu habeenkayga deji waanim caynii ilaahu indhahaygana seexi sidaadheh faqultuhaa waan iri faadhab allaahu casa wajalla ilaahay waa tegsiiyey canii aniga xaggayga waa ka tegsiiyey maa kuntu ajidu wixii aan helaya ayb ibnu xajar nataa'ij afkaarka wuxuu ku yidhi qaala ibnu cadiy tafarada bihi camru bnu lxuseyn wahuwa mudlimu lxadiid ayb waxadatha can ihiqaati bimanaakira laa yarwiiha gayruhu xadiidkan marka ninkaasaa la gooni noqday <clears throat> dacfi baa marka ku jira warawaynaa fiihi waxaanu ku warinay kitaabka ibnu sunni dhexdiisa can moxamed ibni yaxya bni xabaan bifatxi ilxaa wabilbaa'i almuwaxadati ana khaalida bna alwaliid radia allaahu canhu asaabahu waxaa asiibay araqun soo jeed hurdala-aan baa ku dhacday fashakaa dalika ila annabiyi sala allahu alayh wali wasalama arrintaa nebigu u sheegay oo uga cawday fa amarahu wuxuu faray an yatacawada inuu magangalo alle cinda manaamihi hurdadiisa agteeda bikalimaati illaahi taamaati inuu ku magangalo ilaahay kelimaadkiisii oo dhammayska tirnaa min qadabihi caradiisa uu ka magangalo wa min shari cibaadihi addoommadiisa shartooda uu ka magangalo wa min hamasaati shayaadiin shayaadiinta marka waswaaskooda wa an yaxduruun iyo inay u yimaadaan ay soo xaadiraan hada xadiidu mursalun weyaan xadiidkan xadiid mursala waa taabici baa kor yeelay moxamed ibnu yaxya taabiciyun weyaan qaala ahlu lugati alaraqu huwa saharu soo jeedka ayb ayb araq marka waa soo jeedka rajulun ariqun haddii la yidhaahdo waa haddii uu cillo usoo jeedo jiro iyo waxaas ay hayso ayb haddii soo jeedku caadadiisa ay tahayna uruqun ayaa la leeyahay ibnulahir sidaasuu nihaayada ku sheegay ayb acuudu bikalimaati illahi taamaati min qadabihi wamin shari cibaadihi wamin hamazaati shayaaiini wan yaxduruun saasudhahay qofka yanii hurdada kasoo kaca ka argagaxaaya amase hurdadii maya qofka hurda la-aanta ay ku dhacdo warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi biisnaadin daciifin wadacafahu tirmidiyuna waa daciifihi can bureydata radia allaahu canhu qaal shakaa khaalid bnu lwaliid ayaa sheegtay oo cawday radia allaahu canhu ila nabiy sal ly salam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay o maa anaamu leyla habeenkii ma hurdaayo min alaraqi soo jeed dartiis cilo darteed faqaala nabiyu sala allahu caleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika gogashaada marka aada gashid faqul dheh allaahuma raba asamaawaati sabci wamaa adalat allaahuma ya allaahu allow raba samaawaati yaa raba samaawaati samaawaatka rabbigeedu asabci todobada ah wamaa adallad iyo waxa ay hoosaysay oo waxa ay harka oo kale u noqotay waxa ay saan qaafka u noqotay ayb oo kale u noqotay daruurta u noqotoo kale waraba al aradiina dhulka rabbigiisii wamaa aqalad iyo waxay xambaartay dhulkii waraba shayaadiini shayaadiinta rabbigooda wamaa adallad iyo waxay dhumisay kun lii ilaah i ahaw jaaran mid magangeliyo i ahaw min shari khalqika khalqigaaga shartiisa xaggeeda mid i magangeliyo iga ah i ahaw kullihim dhammaantood jamiican dhammaantood an yafruda calaya inuu igu xadgudbo iga ilaali axadun qof oo minhum iyaga ka mid a ah, wa an yabqiya calaya korkeyga inuu ku gardarsadana ilaahu iga dhowr caza jaaruka magangalkaagaa xoog batay wajalla hanaa'uka ammaantaadaa weynaatay walaa ilaaha hayruka macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro oon adiga ahayn walaa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maaha xadiidkan marka dacfi buu ku sheegay baabu maa yaquulu idaa kaana yafzacu fii manaamihi baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa kaana haddii uu yahay yafzacu inuu argagaxayo fii manaamihi hurdadiisa kusoo argagaxay midaas hore waxaa ahayd ninaan jiifba waaye midaana waa seexanaya waa soo boodaya markaaswaa argagaxsanya rawaynaa fii sunan abi daawuuda watirmidiyi wabni suniyi wagayriha can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yucalimuhum inuu baraayo min alfazaci argagaxa dartiisa kalimaatin kalimaad ayuu baraayay acuudu bikalimaati illahi ataamati min qadabihi wa shari cibaadihi wa min hamasaati shayaadiini waan yaxduruun ilaahay kalimaadkiisii baan magangelayaa ataamati dhammaystirnaa min qadabihi caradiisan ka magangelayaa wa shari cibaadihi addoomihiisa shartoodan ka magangelayaa wa min hamasaati shayaadiini shayaadiinta baadidooda kibirkooda duufsashadooda ma waswaaskoodan ka magan gelayaa wa an yaxduruunii inay ii yimaadaan qaala wakaana cabdullahi bnu camrin waxa uu ahaa yucallimuhunna inuu baraayo ducadaani man caqala qofkii wax garto oo min baniihi ilmihiisa wiilashiisa ka mid a ah, waman lam yacqil iyo kaan wax garaninba waman lam yacqil hay kaan wax garanin oo aqli waxba aan weli aan wax kale sooc gaarin oo yar katabahu waa u qoraaye fa aclaqahu calayhi waa u suraaye marka qoorta u gelinayo qaala tirmidiyu xadiidun xasan cabdullahi bn cumar bn caas marka xadiidkan ilmihiisa midkii wax baran karo oo xifdin karana waa xifdisiinaya oo inay akhriyaan say u akhristaan kii aan waxba kala sooci karin oo da-diisu aada u yartao waxba aan akrin karinna intuu qoro ayuu qoorta u suri jiray ayb marka dadka qaar baa waxay u daliishadaan ficilkan cabdullahi bin camr bin caas qofku haddii uu aan qur-aan ama duco intuu meel ku qoro uu meel ku qoro qur-aan ama duco ee uu jirkiisa ku xirto ama qoorta ha gashto ama gacmaha ku xirto ee marba hadday yihiin waxaasi qur-aan ama adkaar ay yihiin ama ay adkaar yihiin inay bannaan tahay masaladaasna marka yani qardhaasta ama tamaaimta tamiimada xirsiga dadku ay xirtaan midka wax ku qoran aan la aqoonin oo isagu yani waxa ku qoran iyo wax kale aan la fahmaynin ama magacyo jinniba ay ku qoran yihiin kaas laa shaka inuunan banaanayn oo shirki uu yahay ayb man tacalaqa tamiimatan faqad ashrak laakiin haddii wax lagu qoray qur-aan ay yihiin ama adkaar sidaan oo kale ay tahay waa isku khilaafeen salafka sida wanaagsanna un waxay tahay in laga dheeraado mar haddii laysku khilaafay maxaa yeelay musqusha qofku inuu la galaa laga yaabaa xaalad xun isagoo ku jira inuu wataa dhici karto marka waxyaabaas inuu iska ilaaliyo laakiin ma la gaarsiin kara shirki iyo bidca iyo shirki lama gaarsiin karo bidco qaar yiri waa jiraa wafii riwaayati bni sunniyi jaa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nin baa nabigu yimid fashakaa wou sheegtay annahu yafzacu inuu ku argagaxayo fii manaamihi hurdadiisa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi idaa aweyta ilaa firaashika gogoshaada haddii aada gasho faqul dheh acuudu bikalimaati illahi taamati min qadabihi wa ciqaabihi wamin shari cibaadihi wamin hamazaati shayaatiini waan yaxduruun faqaalahaa waa yidhi fadahaba canhu waa ka tegay xaggiisa ducadan qofka inuu xifdiyo acuudu bikalimaati illaahi ataamati min qadabihi wa ciqaabihi bay riwaayo ku dari acuudu bikalimaati illaahi taamati min qadabihi wa ciqaabihi wa min shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiini wa an yaxduruun baabu maa yaquulu idaa ra'aa aa fii manaamihi maa yuxibu ow yakrah baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yaquulu qofka uu dhahayo idaa ra'aa haddii uu arka fii manaamihi hurdadiisa dhexdeeda maa uu ku arko yuxibu uu jecel yahay ow yakrahu ama uu nacaayo adoo hurdo ku jirtaa riyootay waxaad nacaysaa ku riyootay ama waxaad jeceshahay maxaa leedahay rawaynaa fii saxiixi اlbukhaariyi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alayh ali wasalama nabiga ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahaya idaa ra-aa axadukum midkiin haddii uu arko ru'yaa riyo yuxibuhaa uu jecel yahay fa hiya iyadu wax kale ma ahanina min allahi ilaahay xaggiisay ka ahaatay tacaala falyaxmad illaaha allaha ammaano falyaxmad illaaha tacaala allaha ammaano calayhaa ru'yadaas uu tusay korkeeda ha ku ammaano walyuxadis bihaa ha sheekeeyo ha ku sheekeeyo ha ku waramo wafii riwaayati riwaayana falaa yuxadi bihaa yaanfalaa yuxadis bihi yownan u sheegin ilaa man yuxibu qofuu jecel yahay maana cid kalena yaan u sheegin waidaa ra-aa haddii uu arka keyra dalika kaa waxaan hayno riixun hadduu arko mimaa yakrahu waxa uu nacayana ah waidaa ra-aa haddii uu arka keyra dalika kaagaas waxaan ahayn oo mimaa yakrahu wuxuu nacaya ah fa inamaa hiya iyadu min ashaydaani unbay ka ahaatee falyastacid ha magan yani bilaahi alla ha magan min shariha ha ka magan galo walaa yadkurha yuunan u sheegin liaxadin qofna yuusan u sheegin fa inahaa iyadu laa taduruhu ma dhibayso marka riyo fiican haddaa ku riyootana qof ha u sheeg riyo xun haddaa ku riyootana ha ku sheekaynin ilaahayna ka magangal marka riyo fiican markaa aragto ilaahay ku mahadi qofaad jeceshaha uga sheekay riyo xun hadday tahayna isticaada la imaa acuudu billahi min ashaytaan irajiim dheh cidna ha u sheegin cidna ha u sheegin markaas wrawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi wmuslimi can abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama alru'ya asaalixatu ru'yada suubani wa fii riwaayatin alru'ya alxasanatu ru'yada wanaagsan min allaahi bay ka ahaatay wlxulmu calowsaadka xulmu waxaa weyaan calowsaadka iyo qarowga min ashaydaani buu ka ahaaday faman ra-aa qofkii arka shay shay yakrahuhu ou nacayo ha afuufo can shimaalihi bidixdiisa alaatan ha afuufo waliyatacawad ha magan galo min ashaydaani shaydaankiina alla haka magan galo fa inahaa laa taduruhu ma dhibayso wa fii riwaayatin falyabsuq badala falyanfus ayb riwaaya waxay leedaha candhuuf tufo afuufidda meesha ah bedelkeeda wadaahiru ana almuraada ujeedka annafhu weyaan annafasu afuufidda waay wahuwa nafqun waa afuufid latiifun yar laa riiqa candhuuf macahu maciisa aynan ahaanin warawaynaa fi saxiixi muslimi can jaabiri radia allahu canhu can rasuuli illahi sal l slama qaal idaa ra-aa axadukum midkiin haddii uu arko arru'yaa ru'yo yakrahuha ou nacayo falyabsuq can yasaarihi bidixiisa ha u candhuufto fa halaatan saddex jeer waliyastacid billaahi ilaahi ha magangala min ashaydaani shaydaanka xaggii ha ka magangala halaatan saddex jeer waliyataxawal ha wareego can janbihi dhinaciisa haka wareega aladii kaana calayhi korkiisa uu ahaa dhinacii uu u jiifayna haka wareegto warawa tirmidiyu min riwaayati abi hurayrata marfuucan idaa ra-aa axadukum midkiin haddii uu arko ru'yaa ru'yo yakrahuhaa ou nacayo falaa yuxadid biha ayaanu ku sheekaynin axadan qofna ayaanu ugaga sheekaynin walyaqum ha kaco falyusalli ha tukado riwaayadan marka ha tukaday leedahay xaafidka lafkaarka wuxuu ku yidhi wahuwa bilafdi lmadkuuri fi saxiixayn can abi hurayrata ayb marka waxaa la yaable buu leeyay tirmidi inuu ku gaabsado lafdigii saxiixeynka uu ugu sheegay ayuu ku dhex jiraa buu leeyahay marka inuu tirmidi keliya u nisbeeyo waa yaab waraweynaa fii kitaabi ibni sunniyi waqaala fiihi waxa uu ku yidhi idaa ra-aa axadukum midkiin haddii uu arko ru'yaa ru'yo haddii uu arko yakrahuhaa uu nacayo falyadful ha u candhuufto facan yasaarihi bidixdiisa talaata maraatin saddex jeer uma lyaqul ha yiraahdo uma lyaqul ha dhaho allaahuma yaa allahu allow inii acuudu bika min camali shayaan shaydaan camalkiisaan kaa magangelayaa wasayi-aati alaxlaam hooyooyinka kuwooda xun baan kaa magangalayaa fa innahaa laa takuunu ma ahaanaysa iyadu shay-an waxba wax ay ahaanaysa markaasi ma jirto ibnu xajar nataa'ijul afkaarka wuxuu ku yidhi akhrajahu ibnu sunniy min ariiqi ibni idriis waraawi lahu can idriis ah, wuxuu yidhi akhrajahu ibnu sunniy min ariiqi idriis waraawi lahu can idriisna matruuku lxadiid raawiga idriiskaa ka warina fi sanad ilayhi min ibni sunniy inqiaac sanadka xaggiisa ninkaa lagu gaara ibnu sunni laga bilaaban inqidaac baa ku jira <coughs> sidaa darteed marka xadiidku cilooyin buu leeyahay baabu maa yaquulu idaa qusat calayhi ru'yaa baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baabyahay yaquulu ou dhahayo idaa qusat haddii la qiseeyo caleyhi isaga korkiisa ru'yaa ru'ya haddii loo qiseeyo haddii ru'yo looga sheekeeyo muxuu dhahayaa raweynaa fii kitaabi bni sunniyi ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala liman qaala lahu wuxuu ku dhihi jiray nebiga qofkii ku yiraahdo ra-aytu ruyaa ru-yaan arkay oo xalay waa riyooday qofkii yiraahdo wuxuu ku dhihi jiray qaala wuxuu dhahayay khayran raayta ayta wa khayran yakuun khayran ra-ayta khayr baad aragtay wa khayran yakuun khayr baana ahaan doono oo dhacayo <coughs> sidaa ayuu ku dhihi jiray xaafidku nataaju afkaarka wuxuu ku yiri araawi lahu can saciid huwa moxamed bn cabdillaahi alcarazamiy wahuwa daciifu jiddan xataa qaala alxaakim abu axmed ajmacuu calaa tarkihi ilaa uu ka yiri wafii riwaayatin khayran talqaahu khayr baad la kulmaysaa washaran tuwaqaahu sharna waa lagaa korinayaa khayran lanaa khayr ayaa noo sugnaaday wa sharan calaa acdaa'ina acdaa'diinana shar ayaa u sugnaatay korkooda walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kanna ibnu xajar wuxuu yiri wa akhrajahu abu caliy bnu sakan min riwaayati ismaaciila bni rajaa can sulaymaana bni cataa bihi waqaala huwa munkarun bukhaari wuxuu yihi sulaymaan bnu cataa munkaru lxadiid eh, bukhaari qofka munkarulxadiid dhahna jarxi adag oo shadiid ah <coughs> ayb baabu lxahi cala adducaa'i walistigfaari fi nisfi athani min kuli leyla baabu lxahi isku boorintii cadeynteediibuu u baab yahay cala ducaai ducadii laysugu booriyo walistikfaari dembi dhaaf dalab laysku booriyo fi nisfi thaani niska labaad min kuli leylatin habeen kasta rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslim saxiixu lbukhaariyi saxiixu muslim waxaanu ku warinay can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuulillahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal yanzilu rabbunaa rabbigan waa soo degayaa kula leylatin habeen kasta ila samaai dunyaa samaa dunyaa ayuu usoo degayaa xiina yabqaa markuu haro hulusuleyli habeenka saddex dalool oo dalool markuu baaqi noqdo alaakhiru dambe weliba fayaquulu wuxuu dhahayaa man yadcuunii yaa ibaryaya fa astajiiba lahu aan ajiiba man yasalunii yaa i weydiisanaya fa aan siiyo man yastakfirunii yaa i dembi dhaaf iga dalbanaya faakfira lahu aan u dembi dhaafo xadiidkan xadiiu nuzuula layraa xadiiu nuzuul sifaatkuu ka mid yahay axaadiidu sifaat axaadiidta marka sifaatka ilaahay sheegaysa ayuu ka mid yahay marka alla waa soo degaa habeenka saddex dalooloo dalool markuu ka harsan yahay siduu usoo degana ilaahay isaga ayaa yaqaano oo waxaan anaga kayfiyadeeda iyo qaabkiisa aqoon karna ma aha waxaa laakiin nalagu adoonsaday oo nebiga sida uu noo tilmaamay inaan axaadiidtan sideeda u marno salafku madhabkoodu wuxuu ahaa inay dhihi jireen amiruuha kamaa jaa-at bilaa kayfin siday u timaado axaadiistan u mara kayfiya la-aan ninbaa marka wuxuu yidhi <clears throat> nusuulkaasi marka waxaa weeyaan axaadiistiisa isxaaq ibnu raahuuya oo warinaya ayaa cabdullaahi bnu daahir amiirkii ahbaa wuxuu ku yidhi bal fiiri wax aada warinaysaan yaa asxaab alxadiid markaasuu wuxuu yidhi isxaaq qur-aankiiba sow ilaahay ma dhahayo wajaaa rabuka walmalaku safan safan wajaaa rabuka rabbigaabaa yimid qur-aanka soo kuma jirto markaasuu wuxuu yidhi daaka yowma alqiyaama taas waa maalinta qiyaamaha laga hadlaa buu yii markaasuu isxaaq wuxuu yidhi acaza allaahu alamiir amiirka allah xoojiyo quweeyo man yatii yowma alqiyaamati man yamnachu lyowm alla imaanayo maalinta qiyaamaha maanta yaa ka mancin kara samaa-udunyaa inuu yimaado yaa udiidyaa u diiday daara qutni alimaam abulxasan ah, caliy bni cumar addaara qutniyu kitaab buu alifay layraa kitaabu nusuul oo uu ka alifay keliya axaadiidta nusuulka ku saabsan bis ou ka qoray uu ka alifay marka axaadiidu nusuul axaadiid thaabit oo sugan waaye tobaneeye saxaabi meelaha nebigu ay ka wariyeen intoodaasna wax dhahaayo yanzilu malaku malaku rabbina iyo waxa soo degayo waa malag iyana axaadiis dhahaayo kuma jiro ta-wiil imaam maalik ay ka sheegaano ay amruhu ayay sheegaan ta-wiilkaasna ta-wiil baatila waa mana ka ansixin imaamu maalik sanadkiisana waxaa ku jira xabiib nin la yiraahdo oo kadaab ah weliba imaam maalik marka wax badan ku been abuurto korkiisa sida mashhuurka marka kaasna sidaasou ciladaasou qabaa salafkuna marka axaadiidta noocaana sida imaamu tirmidi uu ku sheegay sunankiisa way mari jireen baabu fadli sadaqa sida uu ku keenay kitaabu zakaa wuxuu sheegay madhabka salafku inuu ahaa inay sideeda ku maraan jahmiyadana inay tafsiir qalloocan ku fasiraan oo ay iyagoo ka cararaya markaas tashbiih isxaaq ayuu wuxuu ka keenay marka tashbiih waxaa la yiraahdaa oo ilaahay keyrkiis ku shabahay qofka yiraahdo yadunka yadii iyo qofkii sidaas dhaho nusuulun ka nusuuli iyo qofkaas ah. waay qofka mushabiha ah qiso aan jirin oo baatilana waxay ka been abuurtaan ibnu taymiya oo ibnu batuuta ayaa wuxuu yidhi shaam ayaan galay ibnu teymiya mimbarka saaran oo qudbeynayaan arkay oo soo degaya oo dhahaya inallaha yanziluka yanzilu nusuuli haada ilaahay waa soo degaa saan oo kale usoo degaa ibnu taymiya marka waqtigii ibnu batuuta uu shaam imaanayay mimbar inuu ka qudbeeyo iskaba dhaafe xabsibauba ku jiray waa been marka iyo abaatil iyo baail acdaa ibnu teymiya ay faafiyeen ibnu teymiyana kitaab wuxuu leeyahay sharxu xadiidi nusuul la yiraahdo nusuulka meeshaas uga hadlay nacam ayb marka xadiidkan macnihiisu saas waaye nacam sidiisa in loo dhaafo waa rabbigeenaa soo degaa laleeyahay se u soo degaa hadii layidha annaga ma naqaano alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu-aalu canhu bidcatuhu kayfiya laisweydiiyaa saas wa fii riwaayati limuslimin yanzilu allahu subxaanahu watacaala ila samaai dunyaa buu usoo degaa kula leylatin habeen kasto xiina yamdii marku tago ululeyli marku xiina yamdii huluhu leyli alwal fayaquulu ana almaliku ana almeliku man daa waa kee waa kuma kan alladii kan yadcuunii ibaryaya faastajiiba lahu aan ajiibe man daa waa kuma alladii kan yasalunii weydiisanaya fa ucdiyahu aan siiye man daa waa kee alladii kan yastakfirunii dembi dhaaf i weydiisanaya faakfira lahu aan u dhaafe falaa yazaalu kadalika sidaa inuu yah ka tegi maayo xataa yuudiya alfajru ilaa waagu ou dilaaco ou soo iftiimo wa fii riwaayatin idaa madaa haddii ou tago shadru leyli habeen barkii aw hulutaahu ama ay tagaan habeenkii saddex dalooloo laba ay tagto ayb waraweynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi can camri bni cabasata radia allahu canhu anahu samica anabiya sal allahu alayh ali wasalam nabigu maqla yaquulu isagoo dhahayo aqrabu maa yakuunu rabbu ayb rabbi ahaanshiyihiisa marka ugu dhowaanshiyo badan yahay min alcabdi adoonkii adoonka xaggiisa oo ugu dhowaanshiyo badan yahay fii jawfi leyli alaakhiri habeenka dambe dhexbartankiisa dhexdiisa waay fain istadacta haddaad awoodeysid an takuuna ina ahaato miman yadkuru allaha tacaala kuwa ilaahay xuso fii tilka saacati saacaddaa dhexdeeda kuwa alla xuso haddaad awoodeysid ina ahaato fakun ahaw qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix baabu ducaai fi jamiici saacaati lleyli kula leylati rajaa an yusaadifa saacat alijaaba baabu ducaai ducadii fadligeeda cadayntiisiiba u baab yahay fii jamiici saacaati leyli habeenka saacadihiisoo dhan la ducaysto kula leylatin habeen kastao rajaa maxaa loo ducaysanaana rajaa a an yusaadifa rajayn la rajaynayo inuu haleelo saacat alijaabati ijaabada saacadeeda saacaddii wax la ajiibayo rawaynaa fii saxiixi muslimi can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal samictu nabiya sala allahu caleyh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahay ina fi lleyli habeenka dhexdiisa la saacatan baa ku sugan laa yuwaafiquhaa rajulun qof mawaafaqaya musliman oo muslim ah yas'alu allaha tacaala alla weydiisanaya khayran khayr khayrkaasoo min amri dunyaa waalaakhirati adduunya aakhira arrinkeeda ilaa acdaahu iyahaa waa siinayaa alle ilaa acdaahu uu siinaya alle iyahaa waxa uu weydiistay iyaahu waxa uu weydiistay wadalika kaagaasina kula leylatin waa habeen kasto kadib markaasmaa ullahi alxusnaa buu gelayaa wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali saxbi slm